calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal dilkiin baa meeloo joogtaan si walbaadnoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaalo hadayo kale aad ka maqashaan keynan mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina ah taarikh waxay ku aaseysan tahay saddexi tobanka bisha februari sanadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid mida ah magaalada laascaanood maalinkii siddeedaad waxay ku waabariisatay dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka iyo somalilan wararkii ugu dambeeya ayaad dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliyana waxa uu ka codsaday jaaliyadda talyaaniga inay ka taageeraan dagaalka ka dhanka al-shabaab tirada dhimashada ee turkiga dadkii dhulgariirka ku waxyeeloobay siiriyana kun ayay kor u dhaaftay wararkii ugu dambeeyey ayaad degaysan doontaan qodobadaas iyo kuwa nugu soo kordha ayaad degaysan doontaan anigoo abdicaiis beerada barnamijka ila socodsiin doona cabdirasaaq farsamayn doona markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal Sunday. Mole dhegaystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isumadihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhacay Supertime. qeybaha hore ee barnaamijka ogaalyan gudagalena dhegeystayaal aynu ku bilownay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalintii sideedaad waxaay ku waabariysatay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka maleeshiyaadka deegaanka iyo kuwa somalilan daryanka rasaas xoogan iyo madaafiic ayaa la sheegay in saaka waabarigii mar kale laga maqlay magaalada laascaanood khasaare kala duwan ayaana ka dhashay oo markaa marka la eego sida uu dagaalka u socdo maalmaha u socdo dad badan ayaa magaaladii ka barakacay waxaana ka jirta magaalada xaalad aad markaa u qallafsan oo aada u dhibaato ah marka la eego dagaalka maalinkiis diaad galay oo markaa toddobaad ka badan welina aysan muuqan ilaa ay haddaan xal hogaanka somalilan xukuumadu waxay ku dhawaaqeen xabad joojin shuruud la inay sameyn doonaan balse weli ma muuqato arinta maalinkii xabad joojinta lagu dhawaaqay ilaa haatanna weli waxaa socda rasaas iyo dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada deegaanka oo marka iyagu aaminsan inay weerar ku yihiin kuwa somalilan iyo kuwa somalilan oo iyana markaa sheeganaya in lasoo weeraray oo fariisimahoodii loogu yimid odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo sidoo kale garadyada dadka dega gobolada sool waxay sheegeen in weli somalilan aysan dhabka ahayn xabad joojinta inuu weli wadaan dagaal madaafiic magaaladii ku garaacayaan oo weli ay yahay mid markaa aanu muuqan inay diyaar u yihiin inay geliyaan xabad joojinta ama aysanba dhabka ahayn wariye cabdiwahaab waa wariye madax bannaan oo kusugan magaalada laascaanood ayaan goorsii horeysay ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool waxay umaadsan tahay eh, magaalada laancaanood ee eh, xarunta gobolka sool dabcan dagaalkeeda iyadu waa isweydiin malaha waa joogto xitaa eh, subaxadii maalintii habeenkaba marka qaar xitaa saddex ilaa iyo lix marmarka qaar ayaa laga yaaba qadkaas aad maqasho oo dagaal mararka qaar ee magaranaysa magaalada mar walba ka qarxa marka saasa xaaladeedu dagaalkeeda ma balowday ma joogsadeen midna ma aha waa maalinta dagaalka soconayo marka jaaraalada maadaama hadda b b isu bedel weyday waa dagaal waa u socdaa marka laakiin ma marka qaar waxa laga yaabaa intaas in aanay eh, ku kooban tahay duqaymo oo laba dalan ay iswadaagsanayaan marmarka qaar ciidanka kentria ayaa jira marka xaaladda aanad weli waa sideedii dagaalkuna waa u socdaa inkastoo ciidamada somaliland magaaladu ay aad u duqaynayaan eh, eh, mararka qaar markaan ka hadlayna duqaymahaasi dee dadku waxay u malayaan in tusaaleaan laba ciidan ay sarfadhidaa duqeymo dhinaca somalilan dalka hore magaalada ku duuranaysa lakin sidaa ma aha meel waxaa jirta magaalada ka fog inta ay magaranaysaa ay markaas gandaalo halkaas saartaan ayay magaalada ku garacayaan tusaalahaan meel magaalada toban kilomitr wax ka badan u jirtaa laga yaaba in magaalada ay kasoo duqeynayaan marka dagaalku waa socdaa awshuna waa sidadiiba u dadka deegaankuna iyaguna waxaad moodeen magaalada iyo erigeeda difaac adag ay ka galaan marka taas weyde malaa saacadala soo dhaafay khasaaro badan ayaa jiray lakin ilaa iyo hadda maadaama dee dawladdu meeshaa baahan ka jirin dawlad iyo sidoo kaleeto ka dhacay dad deegaanka oo dagaalamaya khasaare xitaa mararka qaar waxaa adkaata in si degdega loo waxaa kaloo magaalada ka jirta iyado eh, magaaladii nolosha caadiga ay go-on tahay korontigu ay taagaar biyaha lahashiegin marka culeys badan baa magaalada ka jira dagaalku hosiis uu soconayaa eh, markii hore dadka markay dhaawacmaan waxaa lageeni jiray isbitaalada hadda intaa eh, hmm. waxaa eh, eh, laga baqaya isbitaalada gudooda oo qofkii dhaawac ahaa maadaama maamulka somalilan ciidamadodu ay bilaabeen in masaajidada iyo sidoo kaleeto isbitaalada ay beensadaan in xitaa isbitaaladii hadda aana holwal badatay waayahay marka wax dhaqdhaqaaq ama ififaalle ah ama gacan saddexaade oo dagaalka inay soo gasho dhexaadiiso laga yaabaa ma muuqdaan waxaad ogahay maamulka somalilan aad bay waxay udiidayiin in soomaaliya ay kamid yihiin marka waad dareemi kartaa dadkan waxay leeyihin maya anagu soomaaliya kamid nahay marka labadaas aragti markay meeshu ay taalo wax adag weerar tahay in qof walba dhexaadinta uu ku jiirto waxda tahay xitaa wax kala iska daaye ee qofka erab guriga lagu arko magaalada hargeysa in la xirayo marka dad sidaa oo kaleeto soomaaliyanimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo hadeertaan aanay beer u ahayn wey maamulka hargeysa dadkan waxay leeyihin anugu de soomaali baan ahay adinkuna idinkama fiigtihiin oo deegaankan inagaa marka dagaalku maadama sidaa uu yahay dowladda ay xaalintu ay eh, marka ay suurta gasho gacanta daxad ma jirto walow odayaasha bartanka iyo garaadada ay anagu mar walba xabadintii baan diyaarunahay laakiin waa ciidamada laynaga saaro oo deegaanadeeda ay ka baxaan marka halku aad mooda inuu adag yahay somaliland ku beeduuna de meesha ciidamada kasoo daabulaysaa dadka nidaamku laftirkoodu ay bashar yara marka marka laisku kaakeeno ama laisku degeeyo xalabka magaalada laamcaanood xaqiiqadii weli waxay ku jirtaa xaalad cagran eh, laakiin dhan walba markaad ka fiirisaana xal sooma dhowa haddii aan labada dhinac intaan laga adkaan wariyaha ku sugan magaalada laascaanood oo cabdiwahaab oo ah wariye madax banaan ayuu ah aynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay dagaalka maalinkii isdeeaad ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool ma muuqato xal markaa laga gaarayo colaada kasoo cusboonaatay magaalada laascaanood oo muddo toddobaad badan ka socota ama muddo toddobaad ka badan oo ah maalintii sideedaad ka socota magaalada laascaanood beesha caalamka waxay ku baaqdeen dagaalka la joojiyo xubnaha safiirada iyo dhammaan xataa midooda yurub waxay ku baaqeen in xaaladda la dejiyo balse ma muuqato weli cid markaa dhagjar u siinaysa baaqa kasoo yeeraya xubnaha beesha caalamka dowlada federaalka soomaaliya culimada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka markaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaa ay soo dhaweyn u sameeyeen xubnaha jaaliyadda ku dhaqan dalka talyaaniga waxa uu ka codsaday in markaa xukuumaddiisa laga taageero wax ka qabashada arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo si guud marka la eego waxyaabaha ay doonaysa in xukuumaddiisu ay fuliso ay ka mid tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dowladnimada soomaaliya ay u baahan tahay taageerada shacabka sidaana marka ay ku hana qaadi karto waa kan madaxweyne xasan sheekh wuxuu sii bataa muddadu sii dheeraata waana loo cabsadaa muddada yani markaan kadib nagu sii dheeraadin aan xowli dheer aan qaadno inaan dowlad yeelano wax kastoo inaan dowlad yeelanno caqabad ku ana aan ka leexin ariiqa dariiqa dowladnimada ay ku socoto aan ka lixin al-shabaab ayaa ugu horeeya khawaarij kalmada khawaarijta waa kalmada saxda ah shabaab ma shabaab waa dhalinyaro ma mudna waa khawaarij khawaarij waa maxay kuwii diinta ka baxay waay kuwii diinta ka baxay waa horta magacaasan nimanka aan ugu roonaanaynaa khawaarij sifo sharci oo wataa magaca khawaarij marka la yiraahdo diinta dhexdeeda sifo sharci ah ayuu ku leeyahay marka magacaasaa noogu magaca waxaa soo haray dadka deesbaradaxdaanta walaalka halkan wuxuu ka dhawaajiyey yuusuf madaale ee guddoomiyaha gobolka hal doolar dalkaaga ku dhiso mashruuc keen horta mashruuc hadda waxaa loo bedelay hal doolar dalkaaga ku daafac dalkeena haddaad waaki ka dhawaajiso tiri hal baan haddaan sugeyno ayada ingiriiska ka timid baanku ee taqaan hal baan haddaan sugeyno waa saas hal baan waxaa laga yaabaa wax iska sahlan inaan aan ku iibsano oo waxyaalaha ugu weliba ugu raqisan inaan ku iibsanaa laga yaabaa hal baan ama hal miro ama hal doolar waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu jaban inaan inaan ku iibsano laakiin intaan inta fadhida fadhiga ugeey hal hal baan isku dara hal baan miya waa hanti aad iyo aad u badan malaayiinta soomaalida meel kasta joogta markay isu dartana waa malaayiin waxbay taraan waxweyn halbaan aniga hadda waa bixi aan bixi karaa ma ah halbaan waxbuu taraa ogaw yaraysan hana mas-uulin insha allah tacaala taas markaan intaas uga baxo waxaan rabaa jaaliyadaha aqoontii iyo nasiib darooyinka qaarkood oo jiro oo maxaanku idhahdaye dadka jaariyadaha wata dee dadkii fiicnaa waxaa u malaynaa gudi gadaal isu sii dhigaya inta badan wakti gadaal isu dhigay waa dhamaaday dad jaariyadaha loogu yimid oo muddo dheer ku noolaay waddan nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn ay ka jirto dimuqraadiyada ay ka jirto oo dadka ay qadarsan yihiin ka yimiday ayaa markuu noo yimaadaa wuxuu noqonaa baar kale oo dimuqraadiyadii diidan oo dadkii aan tixgelinayno rabitaankoodii aan ogolayn oo maxaa war dadkaana jasiirad qawqawlayra oo duurtan horta waxaan rabnaa dhaqanka iyo wanaagga iyo nolosha inta aad ku timiday oo aad ku toosan tahay oo aad dalkaa ku joogto ma joogila dalkaan waa lagu dili lahay qof mudoo qoortaa laga goy lahay haddaanu sharci iyo kala dambayn haddaana jirin waxaan rabnaa horta dadkiina diasbarada ahaa orgajoogta ay dalka kusoo noqdo dadka inay u sheegaan wanaagga ay leedahay marka aada rule of law yani qaanuunka hoostiisa markaad ku nooshahay wanaagga ay leedahay marka qaanuunka loo gafana dhibaatada imaanaysa anaga waa aragn laakiin dadkeena maanta joogaa sooma aniga iyo inta ilaahay cimri uu siiyey oo aniga ila da-da waa xasuustaan wixii dhacay waa soo dhex taagna waa joogna waa wax mar walba na gubaayo oo aan inaan si un inaan uga baxno uga gudubna aragno laakiin dhallinyarada soddon iyo laba jirka soddon iyo saddex jirka afartan jirka xataa aan dhaho wixii soomaaliya ka dhacay ma oga ma xasuustaan ma arkin uma soo joogin laakiin in badan oo kamid a ah, waxay ku soo koreen ama ka yimideen dalalka yurub iyo north america iyo meelo lamid ah ay ka yimaadeen oo nidaam iyo shar iyo kala dambeyn iyo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay iyo waajibaadka muwaadinka lagu leeyahay garanayo garanayo macnaha uu leeyahay garanayo araggaas soomaaliyeed ayaan wada qaadnaa oon saas u wada luxayno micnihiisa waa maxay carabkaas buluuga ah, xidigta shandigkiisa iyo matala muxuu adduunyada mugay aragta maxaa maxaa maxaa la arkaya soomaaliya la arkaa adduunyada baadiyaha markaan joogno xoolaha sumaday noolayiin soomaha maha angoolka iyo maxaankuraa taakada iyo canada waa idamada niinka markaan aragno waawga ku yaalo waa naqaanaa waa neefkii reer hebel aan adduunyadu sumadahaanay samaysata keni waa kasa sumadeennu waa tasaa qof kastoo aragtahay waxay leeda ah, guri ka lulunaya doonka wuxuu ah meeshaan safaarida soomaalida degan adduunyada markay wataageen calanka soomaalidu waay calankaas horta inaan nidaamka ixtiraamka u ka dhowrno dhulka inaan ka dhowrno waay oon cadmaheynana inaan inaan badno calankaas marada buluugga ah ka samaysana cirka u eg qiimaha inagu fida meeqaa u dhimantay kasoo bilaaw waagii xurriyadda la raadinaya ilaa kusoo ekay hadda beriga meesha ka joognaa maanta wiil soomaaliyeeda dhintay wiil soomaaliyeed oo calankaas xabadka ugu jiro intuu ugu jiraa dhintay hal iyo labii saddexaan ahayd calankaas baabuurka uu wata ka taagan yahay tuuladii uu taga surayo oo ku taagayo oo ka siibayo maxaanku rahda kii madoobaaya shabaab ay lahaayeen ka siibayo oo kan surayo oo asoo wado saas ula ordaya ayaa maanta ay ku dhinteen qiimaha u fadhiya bale annagana inaan ka mas wiilka yarkaa gabadha yartaa ee dhasheen ee qaarkooda soomaaliga aanan aqoonin in la baro oo la yiraahdo kaas ujeeda haha waa dalka laakiin kan waa keeni aan ka dhimiday birina adigaa ku noqon doontid ka waa ah. hooyooyinka soomaaliyeed ee qurbaha joogana aada iyo aad ayay u sharaf badan yihiin waxaan aada iyo aada ugu adkayna afka ilmaha ha nagula dagaalamo salaada salaada dhulunka wadwajiir markuu yahay waa waa waxaa lagu garaaca suuramada si uu dukado salaada afka soomaaliga ilmaha in lagu garaaca badan lagu afka hadduu waayo ha u malaynan afka bas inuu waayo identitygiisuu waayo qofkaas soomaalinimadii ka dhuntay caruurta ha lagu dadaalo afka in la baro ha laga sheego dowladeennu stage meel ay soo gaari doontaa mardhow insha allahu ay meel kasta cultural ataajiba joogo inuu iskool la furo oo caruurta sabtiga iyo axadda la keeno oo lagu barateeno waxaan hadda ku bilaabnay oo mardhow aan furi rabnaa la diyaargareebaha meesha la yaraha minnesota oo muxuu ahay maraykanka ku taalo laakiin magaalo kasta oo soomaalidu ay joogaan oo ay ku badan yihiin oo caruur ay joogto insha allahu maalina imaanayso iskuula ka wada furugul haddii halayidhahdo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo markaa la hadleeyey qaar ka mid a ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka talyaaniga iyo kuwo kale oo dalal kala duwan iskaga yimid kuwa oo markaa u sameeyey soo dhoweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaa isagu talyaaniga ku sugnaa barnaamijyo waala degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal dhegeysaneysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal markan turkiga iyo syriya haddaan eegno wararkii ugu dambeeya arrimaha dhulgariirka dhulgariirka khasaarihiisa waa soo tarayaa weli waxaa tirada dhimashada gaartay soddon iyo saddex kun oo ruux kuwa oo inta badan ku dhintay dalka turkiga halka kumanaan kalena ay ku dhinteen gudaha syriya dadaalada samata bixinta ayaa weli soconaya iyadoo weli lasoo saarayo qaar ka mida ah dad ka badbaaday dhulgariirka ku dhuftay dalkaasi turkiga iyo qeybo kamida ah syriya sidoo kale waxaa markaa weli lasoo saarayaa meydad hor leh iyadoo tirada dhimashaduna markan ay gaartay soddon kun lala rajeynayo in intan ay ka badan karto sagaaliyo kun lix ruux waxay ku dhinteen dhulgariirkii ka dhaca turkiga halka afar kun iyo saddex ruuxna ay ku dhinteen syriya waxaa weli socda dadaalada gurmadka ee la doonaya in markaa wax loogu qabto dadkii markaa badbaaday iyo sidoo kale dadkii kale ee ku dhowaa goobiya dhulgariirku ka dhacay ee guryahooda burbureen welina aan haysan nolol iyo sidoo kaleba waxa ay markaa ku noolaadaan dadkii badbaaday ayaa warbaahinta la hadlay waxaana qaarkood sheegeen si la yaable ay kaga badbaadeen dhulgariirka marka la eego intii ay ku jireen dhismayaasha qaar ee burburay oo sidaa ay markaa ku badbaadeen xuseen oskarkan oo konton sano jir ah iyo xaaskiisa barko oo labay afar sano jir ah ayaa waxaa sheegeen in markaa iyagu xilli ay ku guda jireen ay markaa wada wax cunaan ama ay ku ballansanaayeen inay wada cunteeyaan oo markaa mar qura dhulgariirka gelgelay qeybo ka mid ah dalka turkiga sidaana markaa qeybihii guriga ay ku jireen uu burburay balse ay badbaadeen waxaan dareemaynay xaalada adag xilligaa waxaan ahayn si wadajira kuwo u jooga marnaba ma aynan kala tegin waxaan isugu dulqaadanay wax weliba ayuu yiri ozyur tunkan oo la hadlay warbaahinta al-jaziira dalka siriyana waxaa gaara ayaa leeyahay dadaalkii ama gurmadkii ugu horreeyey ee ka yimaada midooda yurub markabkii ugu horreeyay ee sida waxyaabo markaa isugu jira dawo iyo taageero kale oo la siinayo dadka ay saameeyeen dhulgariirka ku dhuftay dalka syriya ayaa gaaray wadankaasi ee syriya iyadoo oo markaa ay sidaa xaqiijiyeen hay-adda bisha cas qeybteeda syriya waxa uu ka yimid markabkan oo sidaa agab markaa la doonaya wax looga qabto dadka ay saameeyeen dhulgariirka waxa uu kasoo sharaxday kana yimid xeebaha dalka talyaaniga safiirka talyaaniga u fadhiya dalkaasi syriya gaar ahaan magaalada dimashak waxa uu sheegay horey wakaalada wararka ee reuters in markaa lasoo diri doono ilaa soddon tan oo markab saaran oo ay ku jiraan afar ambalaas iyo sidoo kale qarabyo kale oo markaa dadka lagu caawinayo oo caafimaad si markaa wax looga qabto waxaa loo diray markabkan laguna wareejiyay xukuumadda syria turkiga wuxuu sheegay in markaa weli ay jiraan dadka qaar oo la aqoonsan layahay qayb ahaan marka la eego meydkooda taana ay keentay in dadka qaar eheladooda weli ay weysan yihiin sidoo kalena ay isku dayayaan markaa in la helo cidda ay yihiin iyo si markaa loo sii wado diiwaangelinta tirada korortay ee dhimashada amiirka dalka qatarna waxa uu booqsho ku tegay dalka turkiga si markaa uu ula wadaago turkiga walaacooda iyo sidoo kale xanuunka ayla dareemayaan dadkii ku dhibaatoobay dhulgariirkii ku dhuftay wadankaasi turkiga amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamaad alatani ayaa waxa uu booqasho ku tegay waddanka turkiga isagoo oo markaa sheegay inuu la qeybsanayo dadka walaalahooda turkiga dhibaatada kasoo gaartay dhulgariirka xoogan ee markaa ku dhuftay waxaan la kulmay walaalkay madaxweyne rajab dayib erdogan waxaynu aragnay wixii u dambeeyey ee dhacay waxaynu aada uga xunnahay dhulgariirkii gilgilay turkiga iyo syriya ayuu bartiisa twitterka ku soo qoray amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamaad alatani waxaynu xoojin doonaa dadaalkayaga waxaynu muujinaynaa midnimo iyo walaalnimo waxaynu la wadaagaynaa dadkayaga tacsi tiiraanyo leh waxaynu ku dadaali doonaa wax weliba oo lagu badbaadin karo inta hartay noloshooda tani waa musiibo ayuu hadalkiisa ku daray amiirka dalka qatar waxa uu noqday amiirkii ama hogaamiyihii ugu horreeyey ee dalka turkiga booqasho ku taga tan iyo markii toddobaadkii lasoo dhaafay dhulgariir xoogan uu gilgilay gudaha waddanka turkiga gaar ahaan dhanka xadka syriya mar kale dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadlayntii afar labaatankii saacee lasoo dhaafal hadlaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid iyo maryam ayaa soo jeedinaya maanta xubinta waayo maryan waa mahadsantaha dhanka hadalheynta kala jirta waana dhankii ciyaaraha weeyaan haddaynu eegno horyaalka bremierleague ayaa iminka xiisa sii yeelanaya iyadana kooxda kubadda cagta manchester city gul muhiima ah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta astafilla iyadoona koox kubadda cagta manchester city guushaasi ay ka gaareen ay ka dhigan tahay in toddobaadkan gudihiisii hogaanka horyaalka brimileaga ay gacanta ku dhigi karayaan waa haddii ay ka badiyaan koox kubadda cagta arsenal weyaan xalay markaynu eegno qaybta hore ee ciyaarta saddex gool ayaba ku dhufteen kadibna eh, qeybta labaad astofil ayaa hal gool keentay marka city wali waxa ay markaasi dabcan ay ka mid tahay kooxda ee sanadka looga cabsanaya ku guuleysiga horyaalka brmeliga maadaama shantii sane ugu dambeysay afar sano ka mid ah ay ku guuleysanayay marka macity waxaa weyaan kooxina aanan caadi ahayn iyadoona dhanka kale hadaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester united iyadana guul muhiim ah ay gaartay laba gool iyo waxba ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta leadis manchester mar ayay kaalinta labaad soo gashay laakiin macity oo badisay kaalinteeda saddexaad ayay iskaga laabatay kooxda cagta ee manchester united marka manchester xataa cid ka reebi karta malahan ku guuleysiga horyaalka brmeliga sanadkan dhanka kale barcelona ayaa aad iyo aad loo hadalhaya xalay gul muhiim ah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta fudaryaal ciyaaryahaanka ladhahdo bedri ayaa goolka guusha siiyey kow iyo toban dhibcood ayay ku hogaaminayaan iminkan markaa dhibca kow iyo toban inay ku hogaaminayaan waxay ka dhigan tahay in barcelona sanadkan ay yihiin kooxda sanadkan badi loo saadaalinaya ku guuleysiga horyaalka laliigaha dhanka kalena haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ee naaboli oo isku deetaha talaaleeg sanadkan doonaysa kuguleysigeeda waxay saddex gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta ee karamonese lagu magacaabo marka naabolitaankana iyadana waa kooxn waaninacaadihan talyaaniga iyo doonaya sanadkan in horyaalkooda ay ku guuleystaan ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta liverpool caawa koiyo tobanka habeenimo waxaa la ciyaari doona kooxda kubadda cagta everton waa kulan xiiso badan waana kulanka maaresa derbiga weyaan marka kulankan maaresa derbiga waa kulan xiiso badan marka liverpool iyagana waxay doonayaan wadada guulaha inay kusoo laabtaan marka liverpool xidigooda muhiimka ayaa la saadaalinayaa in ay dabcan kursiga keedka ay fadhiisan karayaan fandaj eh, iyo weliba bobi farmino iyo weliba ciyaaryahaan kale diego jota ayaa la saadaalinaya inay dib ugu soo laabteen markaynu arki doona caawa haddii saf koowaad lagu soo bilaabi doonaiyo haddii kale waayahay hadalheynta waan dhigintaa markan dhanka iyo qormooyinka xurmada ugu horeysa ee xubinteena aan soo qabtee waxaa lagu bilaabay xikmado qiimo badan ugu yeer dadka alla ka kacabsiga islamarkaana dadka wax ugu sheeg si wanaagsan oo xikmadu ay ku jirto u nolow nolosha marmarsiyo la-aan u jeclow aadamaha si shalayto iyo qoomamo aan lahayn goortii noloshu ku siiso boqol sababood oo ka ooyin kara tus nolosha inaad haysato kun sababood ood la dhoola cadeyso uwajah wixii aada soo dhaaftay qoomamo la-aan u maarey wakhtiga aad haysato si kalsooni leh isugu diyaaree mustaqbalka cabsi la-aan xajiso iimaanka iskana tuur baqdinta iyo cabsida waxaa jirta tartan u dhaxeeya libaaxa iyo deero marar badan waxaa guuleystay deerada sababtoo ah libaaxu wuxuu urdayaa oo kaliya cunto deeraduna waxay urdaysaa nolol xusuuso ujeedo ayaa aada uga muhiimsan baahida hadafkaaga adduunyausa noqon in hanti keliya aada uruursato hamigaaga ha ka dhigin lacag ee lacag ka shaqee horumarka dalkaaga wax ku kordhi dhismaha dhulkaaga hooyo u shaqee bulshadaada ha noqon qof cunto ama hunguri kaliya u orda ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan waxaan kasoo qaadanay cabdulaahi nuur colombo balse dhankaygana waxaa lagu yidhi sida waxaa leeyahay ha fogaalin yaa lagu ilaabin hana dhawaan yaa lagu dhibsan noloshaada ka dhig mid ay waalidiintaada ay ku faanaan cadowgaagana ay ka maseeraan nafsadaadana ay ku farxayso qofna ma oga halganka aad ku jirto qofna ma oga murugadaada qofna ma oga xanuunkaaga laakiin waxa ay dhammaan ogaadaan misna buunbuuniyaan halka qaladaad gashay yaa leeyahay wax weliba oo xaqiijin kartaa haddii bilowgaagu dhibkaa yahay uu wajah wixii aad soo dhaaftay qobama aan ayaa leeyahay maxamed abshir inu ka soo dambe ee barnamijka war dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo xubintii kalamaan kulankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysiine macawisley waa tababarteen ma ruushkaa la geey war yukrain maxaa loogu diri waayey war macawisley sida loo dagaalamo horay u yaqaaneen shiishkooduna dhulka uma dhaco war hadda laga dhigay miyaad leedihiin afkii sheega ma dhaafta wey war langileyma awslee nislak weelee godka jirow malanku weero war haddaad ogeyd nisoo cidday doonta xidhata sharci la'aan bay ahayda hadda waaran maxkamadeed la'aantiis waxba ma xiri karto war warka waad la waalateene macawisley abdheyday noqdeen windowga miyaa laga bedelay war erayadii ugu dambaysay ee qurbajog iyo joog isku fahmaayeen ay la qabsadeene iga dhegaysta markaad hadda aragta waxay ku leeyihiin bro legend respect oh my god thanks good imbossibal hooyo iyo waxay ugu wacayaan baaba mama oke beybi amazin bos another level unity success its new feg brother sister shukran xabiibi iyo weliba lets go aryaa cabdi kuusaw shabaabka ay dili jireen miyay afkaas ka barteen <laughs> walageegdhawaadneerasi afdoorsameen leehaytay kilida shabaab maxay ugu dari waayeen war ali waxaan ma laogyaha war isagaaba nooh uga bilaabay war anaa fahmaye aqi ay uga soo horjeedaan jeedaan war kalemaanay war ma haysaan macawisleyna ma taqaaniin wax ka yaabiyay arkeenaa layidhi haye waatay abdheed noqdeen ama shabaab ay gaankiis u bixiyeen war shabaab madaxooday gataana naga sug warka ciidankii eletaraya lagu soo tababaray oo dagaalka u socdoo xamar laguga baxay oo shabeelada dhexe sii maraya oo soconaya ilaa meel kastoo shabaab lagu sheego iyo macawisleydiyaa gaw isiriyaa layidhi mis waraysteen walaagio garoor laga galaayaena fuudla galeena war madoyow intaad garanaysa way dhaaftay war war laydinma sheeg sheegi karee ciidanka eletaraya lagu soo tababaray niman baabuur raaca maahan horta baabuurtu waxaa la yidhi wixii saaday u sidaan maahane iyagu dushooda ma tegayaan waana ka horraynayaanoo iyagaa lugaynaya socodkooda iyo orodkoodana kalama taqaanid soo jeedkooda iyo sii jeedkoodana kalama taqaanid qoryihii dhashiikaha la dhihi baabuurta la saari jirayna garbahay ku wataan marka waryaana idinku daaline ciidankaasi waxay dhaheenaa layidhi annagu shabaab iyo macawisley kalama naqaano qof shacab oo qori sitaana annaga agteenna dembiyuu ka yahay wixii nala soo barayna maahan shabaabna annagaa ku filan ee jidkaan marayna ee magaaladan tegayno ciddiyaannaan ku arkin qori wadata war hadda ciidanka waxaa la rabay dhulka ay marayaan in loo sheego in macawisley xurayday ceel buur markay gaaraanna wixii qoro wato ay arkaan inay tilaab ka qaadaan war macawisleyda colkoodii haddii ilaahay u keena ciidan ka adag ayagumaa qoryaha guryaha dhigtaan waar kalamaanay dawlad baaynu leenahay difaac caway ku filantahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray miyaa ka dhacday warwaaqlo waxaad ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi aga wargooyin ma al-shabaabba heestaa qaaday oo way cararayaan miya war kalemaanay war ma haysiine dalka kongo toddoba askari oo fulaynimo lagu eedeeyey oo mar jamhad la isgalay inay carareen la sheegay dil toogashaha lagu xukumay oo fulay gurigiisaa baay miya sahadda fulay hooyadii ma gablanta ma beenowday war koonga mahmahdaasu ma gaarin war koonga waxaan la qabaa fulay meeshii lagu arko in lagu toogto waayahay cabdikuusow adugu may subtaa war cabdikuus hadduu geesi yahay galbeedka hiiraan weli shabaab waa joogaan aryaanaha waxaa la yidhi fulow guuli kuu dhawydawar cabdulla waxaa kaloo la yidhi allayleh balaayoy markay nabaddu baahdo allayleh balaayo Eh. ninkan ku birdhigiine eh. ka baxsadayna waa fulay war waxaan kaloon maqli jiray eh. fiidkii ma seexdo facay lama cayaaree sidii fulay caroodaan faruuryaha qaniina aryaadhaha war ma haysiine waxaan dhegaysanay madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo jaamacad rooma ku taalla ka warramaaya madawiinagareedaan dalaay warkaan hayga dhex gelina hadda ka horna jaamacad maraykanka ku taalla sagoo ka warramaayaan ogaay uga madaxweynaha ma ununkaa dhahna jaamacadaha casharra ka bixi mase inuuna maamulaan u doorannay war haddama waxaadna leedihiin madaxweynuhu macalinimadiisii u laabtay war soomaalidaa degdeg alla ah ku ebteleeye madaxweynuhu maraykanka iyo talyaaniga iyo midowga yurub iyo caalamka oo dhan waayahan wuxuu siinaya cashare ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisada adduunyaduna cashare badanay ka barteen kuwa ku qanciyana garabuu uga rabaa sababtoo ah balaaya haddaan laysu kaashan lagama la layidhi argagixisada soomaaliya saldhiga ka dhigatana inay caalami tahay u bar adduunka marka hadduusan madaxweynuhu casharadaa bixin lahayn oo macnayn lahayn nimanka lagama adkaadeen axmedow ma waxaadna leedaha hadalkii madaxweynuhu wuxuu ahaa almacnulxarbljihaad alkhawaariij war shirkii culummada soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ka sheegay inay waajibkooda qaataan warqudi lmakaasib walmanaasib laakiin khallu lilwaddan hadda ka hor la layidhi madaxweynuhu ma wuxuu taagan yahay alwaddan wadanana war bilaashaad carabiga u daldalaysaane hadda ka hor madaxweynuhu waa kii yidhi abu cubayda iyo abunahaab iyo abulahab midna naba soo galo dalkaanna waxaa leh jaamac iyo qowdhan iyo calasow war haddaan kuu carabiyey madaxweynuhu wuxuu yidhi asoomaal mm. lisoomaaliyiin war hadda shabaabkii xadguu marayaa warkiisu aryaanaha shabaabkii samigay cabdullow xog ka helay wuxuu yidhi how markii la kala hatiya hal walba meel kaa soo hadla markii la kala hatiya hal walba meel kaa soo hadla oo cabdilow nimanku waaba kula soo hadlaan miyaa war waa isdhiibaynaa ee dowladda nagala hadal miyay cabdilla ku soo dheheen war shabaab hadday cid u cabanayaan dad kaley raadin lahaayeene eh. waa hubaa inaan cabdullo wanaag dhex allin war waxaa kaloo la yidhi eh. sidii loo hantuulshiya shabaab sow u kala haaday eh. harharuu biyo hubkii looga helayaa war ceelashii ay gubayeen oo qarxinayeen cuqubadoodii miyaa ka soo baxdoo qoryihiyaa laga siisanayaa galaasgalaas biya war qofkii ugu dambeeyey shabaab kaxankeena wuxuu sheegay inayna saw la baxeen oo xitaa beerihii ka shakisan yihiin xay beeraha uga shakinayaan ayagaa lagu dhex jira ama iska qabtaan war anugu soomaalida waxaan kula talin lahaa gaar ahaan qaybaha madaxa ku diriraya nin walba calankuu raba ha qaato wuxuu rabana ha aaminsanaadee ha laysnabadgeliyo nin walba deegaankiisa ha lagu ixtiraamo war kalemaane waxaan dhihi lahaa mataanaha wada dhashiya kuwan kala maarminow intaad isku maqan tihiin oo aad kala maan tihiin weliba kala maqan tihiin waxaad matashaan sidii saddexdii midabada lahayd dibidii maansadu ku timid intuu aar muhalligii midnimadoodii furfuray oo midda maalin cunay intaan magaciinu bi'in dalkiinnana magan ka noqon midnimadoo badan oo ukaca maankiyo garashada wax tara caqliga maaloo dad yahow taliya meeldhiga go'an aryaxaadis u daalihe ma waan hore loo dhihin talaan taabiyo xeel leehayn turuqyaaxo ku toosime talaan tab iyo xeel leehayn turuqyaaxo ku toosime yaaxaa naloo siri jira marka oo noolo lahay nin xoog laa xaaji u toostaa wargoona in xoog wax waa lagu maquunin karaa laakiin waxba laguma maamulo caqligii wanaagsani Eh. itaalinu karoon yahay baleego eh. baleego eh. u fiirsadaa aaway hee marka caqliga wanaagsan ood noo sheegayso kollayba caqli wanaagsani xabad xal kama raadiyo aryaa cadow shisheeye hadduu kugu soo duulo xabadda waa xal laakiin shacabkaaga inaad ku ridaan xal ahayd warado wada hadal heli kara xabaddu ma baahnid war muuse bixii hadda ka hor wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maaya deegtu qoriga hay jaro war calaa kulli xaal wallaweynay dowladda somalilan weeyaan eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday eh. maxaa loo daba socdaa war dad waa tashadaa waxna waa isku dartaaye laasacanood maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma mahaysaan afhayeenkii madaxweyne farmaajo shantii sanoo soo dhaafay cabdinuur maxamed axmed ahayna weliba gacanta midig gacanta wuxuu isku soo taagay kursigii fahad ka cararay war ma ka cararay mise waa loo diiday war wuxuu ahayba hadda sooma doonana cabdinuur baa hadda yiri anaa mudan war abwaanguuraan waxaa ka maqli jiray mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo midiyaha anaa tumay warxantu waxay lehaysa kursigii faatfaarax cabduqaadira ah u socdee ma ka xishooday warwarka naga dhex gelinina cabdinuur xaflad weyn buu qabsaday wuxuuna yidhi tolow weligay waxba idinma weyddiisan maanta ka hor shaqa culusna waa aan soo qabtay qabiilna iguma garab siin maantaan garabkiinna u baahanahay buu yidhi war haddii faad ka cararay faaraxna u daayo yaa ku haysta cabdinuur wargooyin brofesor maxamed xaaji sooma taagna kursiga war kursiga beelaa leh brofesor maxamed xaaji iyo cabdimuurina ku tartamayaan ninkii loo codeeyaana qaadanaya codka laftiisa yaa bixinaaya meesha ajoyla ma joogaa ajoylo ooyow oriyow eedshaydhiibadi xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahanna waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis saliid beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsamaynayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo